الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ربنا فهمنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر لكن الحكاية الأربعون عن ذي النون أيضا رضي الله تعالى عنه ذي النون مثل حقيسة على قوريي حقيسة إلى كرابي هذا نفحاتك الآن قال وحسنا بينما أنا جالس anigoo fadhiyo fi bacdi awdiyati bayt lmaqdis <clears throat> bayt waa diyaalkeedi tog yaalkeedi qaar kamid e id samictum sawtanaan maqlay yaqulu dhahaay hada layaadi ilaas munaajaat waay ilaas ula khidaawoya soodka ya hada alayaadi alati laa tuxsaa macbuudkii oo necmayaalka oo la koobi karin u saaxiibka ahaayo wayaada aljuudi walbaqaa'i deeqda i baaqi ahaashada macbuudkii u saaxiib ahaayo matee basara qalbii ind qalbigey indahiisi uraaxey fi ljawlaani markuu ku wareegahaayo qalbiga fi jabaruutika jabaruutkaadi caalam yaalkana kufure wayo caalim lgeybka wayo waxay unus magacel waa horan usoo hadalnay marki isku wadeegahay qalbigey uraaxey macnaha saas wajcal himatii himadeydana ka heel mutasilatan too ku xadiirto bijuudi ludfika ludfigaadi deefiisii yaa latiif alhi latiifka ahayo waacidni ingili masalik mutajabiriin dadka kibreen jidadkoodi meela ay qaadayaan iga magangeliye bijalaali bahaaika ika nuurkaada jalaaladiisi iyo igu magangeli yaa ra-ufu aleyhi dhimrinta badnaayo wajcalnii iga yeel laka adiga fi lxaaleyn lamada xaalabe khaadiman iga yeel koo ku khidmeeye wa daaliban koo adiga ku jiriye iga yeel wakunii i ahaaw yaa munawir qalbi alihii qalbigey nuurihayo gaaya dawabi jiriskeyga gaayadiisiyo filqasdi qasdiga figiis igu ahaaw saaxiban alihii oo meegeyga ahaaday oo igu saaxibay i ahaaw qaala waxaas dhahay dirnuun fadalabtu sawta sawdkiyaan jiriyey faidan hiya sooxiidii waxawaaye imraatuna isoo kedisib bay asdhahay kaanahaa kalcuudi lmuxtarif hori oo kudka camal aad moodid oy kula too tahay wa caleyhaa darcun min suuf cambuur bireed oo suuf a korkeedii ahaaday khimaaru min ashacri hawoog oo shaca oo tin samaysan a korkeedii ahaaday sad adnaaha waxa bushiga ukeenay aad daaliyey aljuhdu daalka amase dadaalka ayaa daaliyey waafnaaha alkamadu waxaa dhameeyey hidoo dhanbe tiraanyada oo daran wadawabahaa waxaa aad ilaaliya alxubu ilaahay xubigiisa aad ilaaliya waqatalahaa waxaa dilay alwajdu jaceelka oo ziyaadada ahaa dilay hadda xubdiga iyo wujdiga waxyaal oo wale eh waaye oo jecl oo jeclaanta kamid eh le waaye anuka meelo badan aan ankuso hormarnay maalintii oo abyaadii malkin oo wajdiga iyo wujuudka waxaas ka hadlaayo kurka eh, saasa muhelin oo yani faafaahinka bixiyo iga axwaal oo hawliyada kusoo doriyahayo waaye waxaa jira waa la yiraha tawaajud juud iyo wejdi wax la yiraha jiraan waxwaaye kuligooda axwaal oo jeclaanta darajaaday leedahay o oo ilaahay la jeclaayo nabiga la jeclaado hadda hadii waxyaal aan kataabtaawano arrintaas ayti waxawaaye tawaajudka waxaa la yirahda horta bilaawga waaye qabka tawaajud oo martigaaro o bilaaw asyahay waaye wujuudkadana nihaayada waaye wejdigana wasitada waaye wejdiga hadda wujuud inta maku sheegin laakin ashcaartii ayaantiin soo marayniya ku jirta oo naagtii oo khatarta eed oo kufiyada eed kuade marka wejdiga waxawaaye waasida waaye waxay udhexeysaa bidaayada iyo nihaayada tawaajud iyo wujuud iyo wejdiyaa kala jiraa abu cali daqa daqa daqaaq waxaa siri atawaajudu tawaajudku waxawaaye isdhaha yujibu isticaab alcabdi cabdiga waxaas waajibaha ah, cabdiga dhan askowa cami ma wejdigina waxawaaye waxaas waajibaha ah, cabdiga adoonka asmaasheha taas in asmaashehaas waajibiha wujub wajdiga kahadda sheeguna waa wakatalaha alwajdu lahir addoonkaas dhan asmaasheha wujuudkana waxaas waajibiha alaas keenaa addoonka dhan isagoo isdhamaado ishaligsamo so-aan waa haligsama isku dhamaa hmm. saasi waay marka waxa waaye kaf oo wax camala lusuuray oo badda arkay kab- kabacdigaasi doontii koray oo haddana ba- badii kumaashooda camal saddexdaas oo maqaam saddexdaan misaal ay kala ay kala leedahay saas waxa waaye an nin oo badda arkay kaasay waxa waaye bidaayalkii aan dheheni waaye tawaajudka waaye ninka koray doonta koray oo badii dhexdeeda ku socdayna wejdigii waaye ninka wejdiga haayo aasdh ma ninka ba harka kumaashoodin oo hawaaye ki hadda aan soo sheeg wujuudki waaye iana walihibu wujuudi naarun mka yani wajdi wujuudi lwaajidina naarun amamkadhegeysaa jira shecirkaas marka hadda arrintaan tartiibkeeda hawaa dhahay usuud wax liraa jira wax la khasdaayo haddana wa waa meshii la khasdiya la imaaha lasoo arooraa haddana shuhuudaa dhacaa aragtiyaa dhacaa haddana wujuud wax lailaa dhacaa marki aragtida hoos arko haddana wujuud awima ilow u daran haddana waa damaa ninka kasi halaha wujuudkiis isgaarsiisan yahay aadamida isku damaa hay marka ninka oo wujuudka gaari tan uu dambeey waaye waxaa is leeyahay mar waa soo miyirsaa marna waa kasir maha markis osmiisnihay waayo ilahay markis kubaakiyayo waayo markis si tilmada markis ilahay kudhamaahayo waayo fanaaas gaara lamadaa xaal marka waa isardihayana dhahay korkiisa ninka oo wujuudka saaxibka eh markis sax oo yani saxbiga baaki ahaashada ka gaalib noqdo waa booda alahy ilah ilahay dartiis ku booda waa ilahay dartiis ku hadlaa si nabiga dha amla fabi yasma wabi yubsiro xaaladaas waa maki saxbiga asyahay waayo isku hadlaayo dhan ilahay xaggiisu tarjumaa marka qaala mansuur bin cabdillahi waxaa dhahay waqafa rajulun calaa xalqati shabl shibli xalqa oo ku jiro asjoogsadi al waxaa su-aali hal tadharu aathaaru sixati lwujuudi waxaa la weydiiyey shibli hal tadharu aahaaru sixat lwujuudi wujuudka wax ansaa inaad si aathaartiisa soo daahirey dadka oo waajidiinta korkoodi oo aadna oo jaceylkooda u darsaday faqaala nacam waas dhahay nuur waayaas dhahay oo ifaayo wuxuuna la xariira lahay hilowga ishtiyaaqa nuurkiis dabkiisas asla xariira marka jismigaas aasaartiis asku daahira habka kasisa sodhan sikiraas kaa iska dala ninka oo maqaamkan gaari saas wa ah. eh, hadii oo eh, ishtiyaaka kuli ahwaal waaye hada si aweesa iskulmi lakin fazaada shooki wa ishtiyaaki fazaada favor ya maraam ah, saas a wajdigii iyo ishtiyaaki kulmi kuli waxyaal ahwaal oo lina soo maraayaan waaye haabsuufina ma meel waxaa iskalahaa jiraa zada wujdi fika ya caali lmaqaam wujdigiya ku zaaid khatijada oo nuur dalaamiyay ku jirtaa fa idaa shawki yuhayizuni sadanii mudlamis maxaa yeele waxyaalahaasna axwaal axwaalyaal waayo oo oliyada soo maraayaan waaye ilahay ahlkeeda ilaah naga yeelo marka waaan aan hadalkaas waxaas ku tacalugsa xoogaan u dheeraada inaan fikradka haasitiin ahaana un yeelay marka hadda hadalkii aan tacliiqaas oo gaaban anaga soo dhex galay hadalkiisaa socdaa marki eh, naagtii as arki oo xaaladeeda si asku sifeeya ay tahay qultu waxaan dhahay as dhahay assalaamu calaykum qaalad waxay tahay wacalayka assalaam ya tha waa magaciisa bukunaadaysi faqultu laa ilaha ila allah adaayaa kayfa carafta ismi walam tarayni ani see kasi magaceeya mani arkinay qaalat waxay tidi kushifa lii an kashafa lii an can sirihi lxabib yani ilaahi an jaclaha sirkiisa ikashfiyey farafaca can qalbii xijaab alcama qalbigeey waxaad ka kor qaadi indhala-aanta xijaabkeedii aad ka kor qaaday aad ka baabiye aad ka zuuliyey facarafanii ismaka markaasaas isimkaadii ika siisiyey faqultu waxaan dhaha irjici unoqo ilaa munaajaatiki koodidaadi codlakoodeys ilaahay ku noqo faqaalat waxay tiri haddana as'aluka waxaan ku su-aalaa yaada nuuri walbahaa ilaahay nuurka u saaxib ahaayo jamaalka u saaxib ahaayo an tasrifa canii shara maa hajidu waxaan aniga helaayo sharkiisii iga inaa iishid aan ku su-aalaa faqad istawxashtu waa ka loomay min alxayaati noolashada uma kabad way dhacday maytatan idoo dhimatay fabakiitu waxaan baaqi ahaaday mutaxayiran anoo wareersan mutafakiran anoo fikraayo faaqbalat cajuuzun aad timid naag cajuuza ah aad timid kalwalhaana oo kaf wareersan camal tahay fanadartu ilayha waan fiidi uma qaalat waxay tii alxamdu lilahi aladi akramaha waxaan kumaadayaa ilaahi karaami fasa'altuhaa waxaan weydii man hiya yaawa inagtaan faqul faqaalat waxay tihi ana aniga zahrana zahra zahra lwal walhana ali dhahaa ay tiri ajusidaa leeya wahani binti waay tiri tani gabarteeda waaye tawahama naasu waxay wahmoodeen ay tiri mundu ishriina sana muda lagajoog lawaatasoo anhaa majnuuna inay tahay wainamaa inkalama qatalaa shooq ilaa rabbihaa waxaa diri ay tiri ilow ay uqabti rabbigeeda xaggiisa radia allahu tacaala canha ilaahay akraadi ahaadee waanshada bacduhum bacdigoodi waa inshaadeen waxaay ku inshaadeen qaaluu juninta biman tahwa waxaad jini kugu dhacay kii jacleed macbuudkii jacleed dartiisa jiku u dhacay faqultu lahum waxaan u dhahaya tiri asdhahay maaladat lceyshi ilaa lilmajanini ceeshka macaantiisi ma usugnaani ilaa waxaa usugnaadi dadka majaniinta hadda mehan wainamaa qatala shawku asdhahay kisadan oo yar hadal aan ka bixi doonaa maxaa la yihaha shawka inaa horta akoon ulahaatiin waaye oo ilaa naagtaan oy oy oy dhimato dartiisa oo usoo naqda inay dhimato استاd eh, abdulcalي daqاq waxaa isleeyahay الshوq احتiyaaج الqلوب ilى لقاء المحbوب baa ladhaa yani qalbiga oo kaco osku kaco maxbuubkiisi inaas la kulmo os aad uhilo kaasaa shooq layiraa marka qadr المaحaba shooqa qofka maxabadiisa hadiy gaarsan tahay ah, shوqiisna asgaara laay haddana isla eh, waxaa laga warin eh, daqaaq yufariqu asdaa bayn ashook wاlishtiyaaq waa lagala saaraa wayaqulu asliha marka ashook yaskunu biluqaa waruya shooka ad dhahay qofka ad ad uhilowsan tihid ninka hay qofka isku hilowsan yahay ad isla kulmo waa iska degaa os arko osla kulmo os arko waa xasilaa ad dhahay shooka saasayt waayo laakin ishtiyaaq aan dhahay makuzuulaayo qofka adiga ad hilowsantid ad jeceshid la kulankiisa kuxasilaayo ati hadda ani sheegaayo waa ina wazaada shawqi wa ishtiyaaqi labadaas kulanka shaweyn nafacana allahu bi qaala nasra badi waxasiri lilkalqi kulhm maqaam hadalkii la wili socdaa khalqiga waxay leeyihiin dhamaantoodii maqaam walaysa lahu maqam lishtiyaaq maqam lishtiyaaq malaha waman dakala fi xaali ishtiyaaq macnaha maqam shook dadka waa leeyihin lakin maqam ishtiyaaq malaha afkaay waman dakala fi xaali ishtiyaaq hama fi minki xaal ishtiyaaq galo waa wareeraa xataa laa yuraa atharu walaa qaraan ilaa isaga raadkiisa laga arkin meel isku sugan yahay la arki waa wareeraa wareeraa waqaala abu uثman waasda calaamat shook shooko calaamadiisu hawaaye xublmowt maca raaxa adoo raaxana ku jirtid ood jeclaan ood od ood mowt jeclaatid waqaala yaxya bin mucaad waasda calaamat shook shooka calaamadiisu hawaaye kitaamu ljawaarih ani shahawaat jawaarixda oo laga gooyo shahawaadka laga gooy si cunuga naaska loo wareewayo camal qaala ustaad markale waxaas iri markiis fisiraaye waajal waajal waajibtu wacajaltu ilayka rabbi litardaa aayad quraanka waay dhawaaqeeda wacajaltu mena wacajaltu ilayka rabbi litardaa rabbiga waxaan kugu soo degdegay inaa i raadi naqdi asagoo fisiraaye waxawaaye siri macnihiisi kasi litardaa macnaha agta adiga agtaadaan hilowsanaa loo wadaa ridaa asku sheegay laakin taas litardaa as dhahay macnaha inaa iga eh, ridaa isku fisiri macnaha cajiltu ilayka rabbi litardaa anin wa ku hilowsanaayo waa macnaheedi ridaa asku asturi as waxaas dhihi jiray isaga haddana yaxyaa isaadka eh, min calaamaati shook taman lmowt calaa bisaati alcawaasi adoo nicmaysantihiid oo mood manisid al dhaha calaamatu shook kaaf waay kaas waa sidii nabi yuusuf camal al dhahay alayhi salaatu wasalaam markii oo ceelka ma dhehin al dhahay tawafani madhahin al dhahay nabi yuusuf ma madhahin markii oo sijnigi la gelina tawafani madhahin al dhahay laakin lamadii dhale markii uhimideen oo oo walaalihiis usujuudeen oo milkiga inicamta utaam noqotay markaas dhahay tawafani musliman shoof macnihiisa ku tilmaamay alu tilmaamay qaala alxasan alansaari waxaas dhahay anta fi noomi saar waxaas dhahay ra-aytu fi nooman ku arkiyaas dhahay kaana alqiyaamata kad qaamad manaama arkiyaas dhahay oo oo qiyaamadii kacdi camal nina waxaas joogaa aan arkiyaas dhahay carshiga hoostiis as joogaa saasaa litusi asla marka ilaahay xaq ahay subxaana watacaala waxaas dhahoya ya malaaikati man haada ninkaan oo carshiga hooskiis joog mataqaani ya waaye waaa waxay dhaheen ilah ilaah ku caalim ah qaala waxaas dhahay hada macruufu sarki waaya sakara min xubi waxaasa sakraansan yahay aniga jaceylkeed walaa yafiku ilaa biliqaayi makusoo miirsaa ilaa inaas adi inu kulma maahine almutafid radi allahu taala canhu waardah nafacna bihi wafi bacd alxikaayaatna waxaa la sheegay maqaamkan oo kan ama marki laga hadlaayo waxaa la dhahay aldhahay riwaayo kala waaya waxaa ala dhahay hada macrufu lkalkiyas uu jawaabay ala dhahay kharaja min addunya waxaa kasoo baxay mushtaaqan ila allah soo ilaahay ulowsa faabaax allahu caza wajala law nadra ilayh marka ilaahayna waxaas u baneeya lah inaas fiiriyo shuhuud bas jiraa xaala kasta ilahay las arkaa saasaytwaay ishtihaaka maqaamkiisa saas eh haddana ni oo hawliyada kamid a ah faris waxaas dhahay asagana qulub lmushtaaqiina munawarat binuur illah dadka ilaahay shooku ku haayo xaggiisii waxay ku nuurtaa ilaah alu nuuriy ilaahay nuurkiisa hadii sifadhagaaqo ishtiyaaqoodii nuurkaasi waxaas nuuraha dhahay bayna asamaa waalard marka ilaahay dadkaas malaa'igtaas ku bandhigaa markaas marki oo shooka kukaco waaye waxaa nuuraa bayna asamaa wاlardi markaasa ilaahay dadka mushtaaqiinta mushtaaqiintaas malaa'igtaas ku bandhigaa waxaas dhaha dhahay haaulaai lmushtaaquun kuwaan kuwii oo ihilowsanaayo waayo aada ijeclaa waaye ilaya xaggee kusoo jeclaa wa ushhidukum anii ilayhim ashuuf ana xaggooda ilowsanaa isleha kaasa markaati dhigaa markaati kanasa isleha manaa ilahay halushook walishtiyaaq ilaah naga dhigo maqaam weyn waaye wax oo la kasbi kara maaha ilaahay yani inti ilahay asiyo raxmaa cafiyadiisi waana sii karaa ilah sadkaan on sheekh fadligooda ilah nagu siiyo alxikaayat alxaadiyatu walarbacuun an sheekh abi cabdillahi aliskandariy waxaa laga wariyay wallahu canhu qaala waxaa tiri eh, anin tarjum mu helin ninkaan waa raadi waxiin haashid xaggiisa kuntu waxaan ahaa aan joog bijabali lukam asiixu waan foofaya raajiyan anoo rajeeyahay ri'dat rijaal rag aan arko ama nisa aan arko oo min alqowmi saalixiin oo saalixiinta kamid a inaan arko waa wareegayaas aaya waa iska sohay fajamaca allahu lii muraadi ilaahay waa isoo kulmiyey muraadkeeda fa awalu man laqiitu imra'atan ay aheedaas dhahay qafka on la kulmi u horeeyay waqad samicadnii waxaa maqashay naagtaas unshido anoo inshaada hadihi labyaad abyaadaan جزيرة الحيم شرقي ذي سلام هل عودة لليالينا على العالم أيام شملي بكم يا سلمى مجتمعون حبل ودي لديكم غير منصرم أشهدتك الله إن جزت العقيق ضحى fakr الslam عalayh غayra muctashimi وqul taraktu صarيعa fi diyaarikum maytan ka xay mada zrami waxaas dhahay ya jirat alxay xay waxaa laa meel oo hal hal dad hal qabiil camal degan a laa xaafad camal bas beled beledkan si camal weyna camal ya jiirat alxayi xayiga oo min shardiidi salami meeshadii salam iraa oo ora daxiisi dhinaceeda xigto jiraankiisiyo jira jiraanka la ki u jiraanka ahaayo alcawdatu lilayaalina cala alcalami alcawdatu noqosho lilayaalina cawayaalkaya soo naqahayaan ma usugnaaday cawayaalka inay soo noqdaan cala alcalam me calam liiraa ma ugu inay kusoo naqdaan cawayaalkani zamanka oo wax soo naqahaayo camala laga dhigaya dhigayaa lacusihooya ma isku dhimaa doonaa waay me calam liiraa ayaama shamli bikum ya salma mujtamicun maalmihii oo kala tegeyn oo idinka dartiya oo mujtamico isku ahaaye yaa salma yaa salma inaa naag oo macshuukadiis macshuuka ahaan isku keensada yaa dhici karaa yaa salma aska oo oo murahame yaa dhici karaa ayaama shamni bikum mujtamicun asahay koku kala tegeey oo idinka dartiinku aruursan oo as ahaay mascowyaalkaas manoo soo naqahayan waaye waxaab lagu diila daykumna as ahaa ideen munsarimin ko go-eenin xerega oo jaceylkeyo agtiina ahaadi ko go-eenin as yahay laa shatuka allaha ilaahan kuu dhaariyey yaa salma dirida laa shatuki allaha ilaahan kugu dhaaraya adahaysa in justi lcaqiiqa duxan me caqiiq waadi caqiiq madiina ku taala an soo waa jira waa soo arka sheekaas ilaah ilah unaxariiste naashatik illaha in justi lcaqiiqa buhan hadii wakti barjin ad martid meesha caqiiq liraa ad soo gudatid ya waa ilaahan ku dhaariye fakra salaama calayhim salaantee gaarsi gayra muftashimin adoon aan sariihihin waqul dheh taraktu sariican naashatukalahaynatian waa dhicikala ful iyo kitaabka socdo qof oo oo oo lab ahaa loola hadlooya naashatka allaha ilaan ku dhaala in justa alcaqiiqa ah buuxan haddii wakti barjin ad ad gudubtid caqiiq fakr asalaam calayhim gayra muxtashimin adoo oo sariihin iyo saas akri waqul taraktu sariican fi diyaarikum waxaad udhahdaa koola legdi aan kasoo tagay oo guryihiin figiis oo legdi aan kasoo tagay mayta usoo dhintay kaxayin oo kalaas yahay yuciiru yuciiru sakmada sakamin tanjiro usaaxiba u ergihaay sakam yuciir hadii liraa yuciir ma afkaadin a ah, bigayri sukmi a ah, bigayri ah, taasaas yan kan eh, taas ku fiican yan bigayri sakmi eh, jiro la-aan oo daa sakamin as usoo jirinin askoo jiro o saaxib ahaaday ninkaasaan kasotay o dheh falama raaytu marki aki qultu fi nafsi law kana ijtimaaci birajulin kana axsan min imraatin hadii nin ninka on lakulmaayo ko nin la dhaalaya i ficna lahay naagta nishinka arki ay arki arki faqaalat waxay tiri aba cabdillaah ma ra'aytu acjaba min xaalika ani wax ka xaalkaadi ah, yaab badan ma arkin an lijtimaac birijaal dadka ragga eh ma doona inaas la kulmo man lam yasil ilaa maqaamaati nisaa naagaa maqaamkoodi nin gaarin ma ma dooni karaa inaas la kulmo rag manaa maqaamka ad rabtid waay maqaam weyn waay horta ta naagaha oo horta le kaas le kasoo baxaa faqultu waxaan dhahay ma aktaru dacwaaka aan dhahay sheegashadaadi maxaa badiyey faqaalat tahrumu dacaawi wax la sheegta xaaraam waa bigayri bayinatin caddeyn la-aan faqultu waxaan dhahay ada siri fama aladi laka min albayna cadeyntaadi maxaa waaye hadalka adbihis maxaa cadeyne dacwaa ka sheegashada oo saas ay tiri waayo adiga magaari maqaamkaan as as as daliilaan waxay tiri marka mala sheegi karo bay cadeyn la-aan xaaraam waayo wax mala sheegi karo ee maxaa waaye cadeyntaadi huwa lii kamaa uriid waxaawaaye cadeyntee waxawaaye tiri huwa lii kamaa urid usiga waxaas iyaa si aan doonaayo lianii lahu kamaa urid ane usiga si aan doonaayo aan ahay si doonaayo an ahay si us doonaayo aan ahay huwa lii kamaa uriid asaga waxaas iyahay si aniga doonaayo lianii lahu kamaa yurid ana waxaan ahay si us doonaayo aan ahay kaasaa cadeyntiisi ay tiri waxaas inaan maqaamkaas aan sheegahay inaan gaari qultu waxaan dhahay fa uriidu saacata samakan mashwiyan tariyan hadda saacadan waxaan rabaa asiri samak oo oo lasoo duway o o hadda le cusub hadda le cusub yahay oo bada laga soo saari qaalat waxaa hada min nuzuuli maqaamika waxa waaye kan maqaamkaadi inaad soo degti as kamid tiri waxa aad dalabta waftijaacika fi gidaaika wa tacaamika qadadaada iyo hungurigaada aad ulaxusa heerti aska askamid yahay وahal sa'lthm haw su suaalateena an yahabalaka min الshooki shook xaggiis inaad kaa kaasiiyo janaaxan taطir bihi ka katayra ilayhi ka tayraani garab oo ilaah usiga o ninka macbudka jeclaha xaggiis n duulaayo sidii aniga duulaayo ama kaas maxaa u su-aala weys inaad garab ku yeelo oo shook eh shook xaggiis garab inaad kaaga yeelo oo xaggiis aad ugu duushid si an uduulaayo waqultu waan ahay asir yaa saydatii biladi actaaka wamanaca lii macbuudkii kusiiyaan kugu dhaadiyaas dhahay oo anig iga raabi waxaa aas isku siiyey wajada caleyka adiga kugu dhaa aniga oo sismadiis iga iga reeb ay a ah. sadir uma daarad markaasay duushi waa duushi hadala hadalaan kasoo tagay wa halaa sa'altahu an yahaba laka min ashoofi su-aalateyna shooka xagis inaaskaasi garab oodka duushi sida an duulaay tuma daalad waa duur duushiya sidaay watarakadni waa iga tag wallaahi ma ma ma ra-aytu amara min dulli waxaas dhahay ilaah aan ku dhaartee dulliga an aan ku suganayo wax ka kharaabsan ma arkinas wa axlaa min ciziha wax oo cizigeedi ka macaab badan ma arkinas dhahay facadawtu kalfaha gadaasheedan ordi waa buwasahilan وqlt ya sayidati sayidadeediyo biladi aataaki ilmacbudki kusiiyan ku dhaari wamanani an iga reeway waxa hadda ad heshi wajad caleyh ku ku deeh wakadalin aniga oos oos iga iga ceshti judi calaya bidacwatin hiu deeh inaad i daceefi faqaalat waxay tiri anta laa turiidu ilaa dacwat arijaal adiga waxaa le rabtaa ragga inay ku daceeya uma anshadtu maljiz mal maljiz malgadaan malgadaan dhigan wawaskeen ani shicirka ani marki oo shicirka baharka nida waxaasya baxlo maljizu jizci maxaa ahaaday wamaa malgaba macaas yahay wamaa nucmaanu macaas yahay meela waayo meelas istiaas lawlaaka adiga ma ahaateene kaasaa inshaala jizi i gaba i nacmaan maxaa yihiin haddii adiga ahaateen wamaa tuweli maxaas yahay usna meeshidra tuweli walbana maxaas yahay shacir waaya rajaz camal waayo ma yanfacani alcaqiiqu wasukaanu maxaas ii taraadhaa meesha caqiiq yiraaha dadka degan ilama arakum bilxima sukaanu haddiina arkin idinkoo degan meesha meeshaas idinkoo degan haddiina arkin dadkaas eh, meelaasna maxaas ii taraa faqultu lahaa waxaan udhaaya tiri in lam yakin iducaa haddii ducaas jirin zawidini minki binadra nadradaadi usahay igu yeel xaggaadi nadr xaggaadi ah sahal igu yeel waqultu waxaa dhahay kifii zawidinii nadratan min jamaliki wailaa daciinii saahiran maca jamaliki macnaha joogsa aan dhahay as dhahay iusahaye nadradaade jamaalka xaggiisa ahaade wailaa haddii kale daciinii saahiran maca jamaliki igu iga tag anoo ula soc ahay jamaalkaada waqulii lixaadi lciisi dadka oo geelka uheesaayaan kan uheesaayo udheh haadaa asirunaa waaye kankii a ansoo kafaalani waaye tarafaq bisabin udhimri nin caashik waalihim wareysa umutahaalikin haligsamay isoo dhan isku dhamaaday wajuudi cala lmushtaaqi ninka oo waxa waxau dhahdaa ku deeq qabkaan oo mushtaaq e yawman binadrati maalintoo nadra ku deeq wafaan lahu ad oofihaysd ahaan ina alwafa min ficaaliki oofinta acmaashaadaas kamid yahay faqaalat waxay tiri ina aladii ana fiihi min alqadar aniga waxaan ku suganayo oo qadar eh owlaa waxaad ka oolayaa min ishtigaalika binadar inaad isku shuqlisid nalada nabradaas ka oolayahay in aladii ana fiihi min alkhatar waxii ani an kusuganahay fiigiis oo khatar ah owlaa waxaad ka oolayahay min ishtigaaliki min ishtigaalika binabri isku shuqlisid ahaan qultu waducaau laabuda minhu waducaau laabuda lii minhu laabuda minhu waa loo hortilaayahay inaad i daceysid qaalat waxay tiri fi kadaatika subaxdaa beri beri ay tiri talqaaka sayid daaci talqa sayid daaciya lakumeysaa walmawla mujiib lwaaci mawlihii mujiibka ahay oo waaciga ahay oo weylayahay walmaliixu lmaqbulu fi lmasaaci kii oo qorxaay oo loo aqbilaaya waxyaalaha acmaashiis uma marad waa martay walixulwi lceeshi amarad idoo imartisi as dhahay ceeshkii macaanaay aa imartay idoo imartisi waa amarad wagaabad cani waa iga cishay wamaa gaabad idoona iga celin bal bisihaami xaalihaa xaaladeedii falaateedii yaa rabad qalbiye qalbigeey ay ku gantay fa asaabad waa asiibtay uma bitu laylatan bibaliyati layladeeda waxaan bari baliyadeydan ku baryi balaayadii ahaysat imtixaankii yaan ku baryi wakad balbalat bisharafi baaliha balbaala balbaali maanaa hamigii oo darnaay aan lahaay ay ku kicisi qalbigeeda sharaftiisa ay ku kicisi wakadacat limaa kadacat wixii goosina waxay ku goosi idoo ku goosi aan baryi bisayfi xubihaa awsaali waqadacat limaa qadacat bisabab xubihaa jaceelkeeda seeftiis ay ku goosi awsaali ximnaheey ximnaheey ay ku goosi falamaa markii kaana min algada oo beri yoomkii kale la gaari id ana birajulin yazxafu caleyhi aathaaru lma'aahir afcaasha xamiidada ah iyo waxyaalaha la iska dhexlo aahaarteedi nin oo ka muuqato oo kufideyso aan la kulmiyaas dhahay aahaarka oo dad oo afcaasha fifian aahaarteedi calaamaadkeedi nicika muuqataan la kulmi wa bihi min alxubi saar oo jaceylkiisna kacsan yahay faqultu waxaan udhahaya tiri ose ninkii tilmaames ninkaan waayo no si yar tilmaami kasi talka saydi daaciya la kulmaysaa dhaheys kusi waaye faqultu waxaan dhahaya tiri in kaana rajulu mushaaru ilayhi kamaa dakar kamaa dakarad sidii iila sheegtay ninkii la tilmaami hadii oo os yahay saw hada nikan waaya naagta ninkii ay tilmaamaysay faaqbala biiqbaalihi waqubulii calaya aqbaladiisi iyo qaabilidiisas igu soo qaabili waqaala waas dhahay asdhayaas dhahay nacam huwa huwa asaga waaye asaga waaye asaga khatar kale iska dhahay ninkaan mugta waa kashfiyey qultu waxaan dhahay yaa sayidi falacala irfaadii bidacwatin inaa igu kaalmeysid yakunu lii biha cinda alxabiibi xadwa oo igu yani oo waxaan kaarajeaasa ilahay igu kaalmaysa do duco oo xabiibka agtiisi nasiib aan ku yeelahaa did i duceysa faqaala waxaas dhaha ya aba cabdillah fati fataka fatka ducaa man laysa lahaa dacwa waaa ku waaa kusoo kaasoo tan yaal dhahay kaftii aan dacwada oo wax sheegasha lahayn dacodeedii aa kusoo dhaafi yaal dhahay faraara kusoo baxay dhahay ama kana cindaka min basar lbasira basirada indaheedi makulahaanino maa tacrifu bihi rayxaanat lkufiya waxaad kukasid basiradaan kukasiweys yaal dhahay naagta laleeyahay rayxaanat lkufiya waxweynaa kaasoo fadti yaal dhahay rayxaanat lkufiya aad maqashish aad kaasoo fatatay agti oo isla hadleynas ahay eh, walakin ya aba cabdالlah ah, laa aqdir an adcuwa laka ani alai inaan ku daceeyo ma awoodi hataa tasila ilaa maqaami majaninina majaninta dadkaa oo majduub yaalka oo majaninta oo baarka oo lamaleadajinay qaba maqaamkood ilaa adka gaarka ku daceehay alai wafi kadin darina alai dadkaas taraawma arkeysa alai watu'minu bima min alwajdi iltiraahum waana rumey doontaa allahay yani ilooga oo i kusoo dari waa rumey doontaa allahay kaasna beriya lasinmeysa allahay uma kaaba canii waa iga cilay falam arahu ma arkin faadrakanii min alwajdi ana waxaa iga gaarias dhahay jaceelka ziyaadadiis oo xadgudubka maa laa ucabiru canhu waa aan tacbiri karin ya ha isoo haleele walaa aqdiru calaa firaari min oon dhameey karin aan awoodin inaan dhameeyo jeceylka xaggiisa inaan cabiro oona dhameeyo uma anshada lisaan xaali lisaan xaalkeygaa inshaaday xaaladaan kusugaay lisaankiis aa inshaayo waxaas dhahay ana shayku lhawa bizaawiyati lxubi waman yaddaci lgaraama muridi waladi maata bilgaraami shahiidan raka fi sharcati lhawa min shuhudi فقيه مدرس سنن العيش كيف من ذا الذي يكون معيدي وإذا ما ادعى المحبة قوم بعد عاويهم طافهم من عبيد يا أهيل الهوى إلي هلموا أنا سلطانكم وأنتم جنودي قلت للقلب قد مليت غراما فأجاب الفؤاد هل من مزيد سكرة الحب هين منها خلاصي ليس عن سكرة الهوى من مهيدي وإذا أنكر العذول غرامي فالهوى سائقي ودمي ودمي شهودي أنا أنيقا شيخ الهوى عشقك شيخي سيان أهي بزاوية الحب حبك الزاوية أنفس حال أنفس سقناهي waman yaddaci lgaraama ninkii cishki sheegahaayo muriidii le waayo aniga muriid muriidkeyga la iska mid yahay hartey le waayo waladi maata bilgaraami shahiida ninkii ku dhinti cishkiga dartiisi usoo shahiide daaka kaagaas fi sharcati lhawaa min shuhuudi dadkii markaatiga ahaay le waaye wafaqihun mudarasun waayaas dhahay faqih oo mudaris e waayo sunan cishki darsi le waayaas dhahay faman ha aladi yakunu muciidi yaa isoo celi karaas dhahay waida madaca almaxabata qowmun haddii maxaba ay sheegtaan qoom dadacaawiyum sheegashadoodii ka tag fahum min cabidi addoominkayga leewaay yaa uheela alhawaa ilaya halumu dadka cishqi u saaxib aho xaggeega imaada ana suldaanukuma ahay waantum idinkana junuudi ciidankeega ayaad tihiin qultu lilqalbi waxaan udhahayaa dhahay qad mulita garaaman cishqi badanaa lagu buuxiyey faajaaba alfuaadu qalbigii waa soo jawaabay hal min maziidin ziyaado ma jiraa intaas wax ka badan sakratulxubi hayna minhaa khalaasi ub ub xubiga sakraamidiisi xagee u uu baxsahaa laysa can sakrat alhawa min mahifi yani hawada jaceelka sakraamidiisi ko oo laga iila kara ma meelo baxsahaayo male meel oo iilahaayo loo leexahaayo malaha waidaa ankara alcudulu gharami cadulu gharami ninka eeda badan hadii inkiro cishrig ahaayo falhawaa maxaa ku dhigan saaki saaki waay saxday ah hawada ki i hogaamihayo shuhuudii waay wooga ma jiraya ah. shuhuudii shuhuudkey waay shaahidyaalkeyga waaye falama kana min algad markii maalintii lamar la gaari id bikaari yaqra waan akriyay an ari an an la kulmay nin qaari oo akrihaayo wacala halaaثati aladina kulifuu xata idaa daakat calayhim اlardu bima rahubat وضاقت عlayهim anfushm وظanوu an laa malja min allahi ila ilayh ayadan usu akrihaayo dadki oo riyaalsaalin xadiikan waa sheegi dadki oo nabiga oo ka aamushaayo waayo duulaankii oo diri ka gadaal maraay tabuq ma aheeda umalaa ilaa waa waa murgoodeen inaa ku cariir sameyn ya marka toobakeen a uhimid laga tooba aqbal soo degatay yani kaas akriyaa bisawtin raqiim sood jile asku akriyaa min qalbi raxiim kasoo fulay qalbi oo naxariis badan yakaadu saamicu yaduubu shooqa ninka maqlaayo waxaas dhuwaaha inaas dhalaalo hilow dartiis must yatawaladu junuuna wacishqan yatawalaw ninka oo weedisahay inaa loo loo loo heeso ya waa wareera waalnaani cishqigaasna wareera wamajaarihi measku dureerayo laayo jaarihi mula mula dure malo eh, mulo dareerayo sacyan wasabtan eh, orod iyo e hormari wamajaarihim anilihim laa yujaarihim nilino wamujaarihi ninka ula dureerayo wamujaarihi wamujaarihi ninka ula e dureeraayo e soodka a laa yujaarihi maula dureeri kara sacyan orodka iyo sabtan horumarka falmadhudu kan la buriyay hadalada oo aad u dafiif e eh, waayo xoogaa firas ubaahan yahay fira ilinasiya eh, balaagan ku isticmaali isticaara waxaas ku isticmaali hadal oo daqiiq e waayo laakin haddii oo aad oo qalbi usiis waa iska fahmi kartaa fal madhuda ninka lasoo eriyey naadiyi bixadrati naadiyihi majliskiisa xadradiis dadka oo fadhiyaa adr xadrada as unaadihaa kam tascadu ashkaa waxaas unaadihaa kan lasoo buriyay waaye dadkii oo majliskiisa xadradeed oo fadhiyana sugnaadiha waxaa sugnaadaha ka tascad wa ashkaa sugnaadaha ka madhuudka waaya adiga meeqad ad ad doogay adiga aad dardarsaha faqultu waxaan dhahaya qad istacbadani waqad istacbadani usoo adoonsada bixusni sawti dikan xagga adoonnimada si adoonsada socod sood wanaagiis waxaan dhahayas dhahay biladi jaada binicmati nagmati xaqan codka fiican nicmadiis ilayi kula deeqe xaq ahaan kuu deeqe aan kuu dhaariye ilfiq biqalbin shafahu oof lfiraaqi shafan shaqahu miya shaqahu oo oo dilaaci oo kala kala dilaaciyey qalbi oo kala dilaaci dhimri oof lfiraaqi kala daga cabsigeedi shaqan kala dilaaci wajacalahu calaa libati adraabi oska yeeli oo qalbigaas oo iska yeeli calaa lubati adyaari cshqi cishriga shimbiraheedi xabadkoodi cunqan wuu yeelay luqon qalbigaas ku dhimri wasayarahu haddana ka dhigay macbuudkii ka dhigay qalbigaas sariicankooda lagdi calaa masaari abwaabi arbaabi lwasli dadka oo xariirka ilaahay oo saaxibka ah wasayarahu ka dhigay sariicankooluu legday alaa masaari abwaab abwaab dadka oo wisaalka gaareen oo saaxibka abirdahoodi mahood isku legdahay ko kulegdami oo ka yeelay walwusulu mulqan iyo wusulka mulqanka xaal oo xooran irida xooran ka yeelay aan ku dhaariye saas ka heli aan ku dhaariye udhimri ninkiyaas u dhahaa oo aayadan akrihaay saas u dhahaa qaala waxaas dhahay fabaraza lii rajuluna isoo daahiray kad kana qawl xubu kankan oo oo yani oo ciijiyey xubiga kankan ciijin aisoo bacay jeceel ciijiye qaala waxaas dhahay ma turiidu bilmajnuun aladi jamcuhu laa yarqa maxaa karabtaa ninka oo majnuunka ah oo ilinkiis aan engegeynin aan kala go-eynin maxaa karabtaa junun laa yudaawa oo waalnaantiis la daawey karin walaa yulqaa oo la tufi karin wacumruhu fi ariiqi yunaadi alxariiq oo cumrigiisi dhan jidkaas kunaadi ahay inaas gubto famaa yaraa naxwa algariiqi saxaaban ma habka maashooda jihadiis ma arkaayo saxaaban ma arkaayo walaa barkan hilaac ma arkaayo walakin qad axaaluuka calaya xaggeega ninki ismaklaayo waa ino gaariha adiga li aniga li ah, korkeya liyukaaso wareeji fi ducaai docda oo figeeda aniga likaaso wareejiyasda binisbati ljunuuni baynana wafkan oo junuunka oo nisbadeedi ahaan oo beenka ay ahaadi waafakida xaggiisa facaleyka bijanaabi lmajaniin laazim as dhahay majaniinta wanshaqa min xubihim wansha min xubihim shaqan naskan ina siyaa male aha hay makusha maku dhegaaday a wanshak ka carfi min xubihim xubigoodina nashkan ka carfi majaniinta xubigoodi walzam sana sayidina muhamed sala ly salam laazim sala allahu alayhi wasalam salaada sali ilaa unaxriista nabiga oo taduumu daa'im watabkaa baaqi ahaato sunadiis sayid sayidina muhamed sunadiisi laazim waxdana ka digtoonaaw an takruja canhaa inaad ka baxdid sunada nabiga fatasmaca minhu aad ka maqashid waqad qadifa usoo oo kaxanaayo nabiga sala alay wasalam saxan saxan dheeraash dheeraasha kusugnaaday waa dheeraad waa dheeraad kasti faqultu waxaan dhahay oosini faqaala irxam nafsaka min adunuubi nafsadaadi dunuubta xaggeeda u naxariiso fa inahaa daciifa waaye warfuq bihaa rifan dhimrin waiyaaka dunyaka waxaa adi adunka adduunka xageelan kaaga digaa fainha tajcalu acaali abnaa'iha waxay ka yeelay adduunka adunka cilmigeeda oo ka koreeyeen bibaxrihaa garqa badeedi kuwa kumaasheenay ka yeelay waawsaatuhum sharqa waawsaatu abnaa'ihaane waxay ka yeelaysaa sharqa kuwa margadeen way manaa sharqa oo margadeen waay cawaaya ama sucunaayo ku margadeen ay ka yeelay waadnaahum harqa kuwooda uhooseyn waxay ka helaysaa hilmahel kuwa ki uhoosey harkaa kuwa gubteen wamaca haada matacaka allahu ilaahay waa asku asku raaxey qabulan eh, wa wusulan wa sidqan qabuulka xaggeedi wusuulka xaggeedi inta xaggiisi a ah ilaahay asku raaxey wajacalaka waxaas ka haya min qoomin radia allahu tacaala canhum qoom oo ilahay xaggooda ka raadi ahaaday وقala caza min min qailin man qaala nidhigamano caza min qailin saas yan oo wax yiraado oo casiiska ah ulaaika hum lmuminuuna xaqan a ilahay asiri muminuunta oo xaqi kuwaas waaye walaa aram axramaka ladat nadri mana kaa xarimin nadrada ladadiisi walaa axramaka ma kudhi maamd walaa xaramaka xaramaka waa iska socaan walaa axramaka makaa xarimin ladata nadri walaa nadrada macaanteedi walaa jacalaka makaa yeeli miman yaqnacu biha bacda alciyaani bilqabad marki arki dadki wax la arka kabacdi khabarka marki kuqancaayi makaa yeelin fahamtu ma ashaara ilayhi raximah llahu tacaala markaasaan fahmiyaa siri wis ishaari wallahu aclam